wkafaa uma asalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacda allahuma callimna maa yanfacuna wanfacna bima callamtana wajidna cilman watuqa ya rab alcaalamiin allahuma salli wslim wbaarik wancim calaa sayidina wxabiibina wqurati acyina muxamed wcalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin wabacdu waxaan kusoo jirnaa kitaabkeena ajruumiga ahaa waxaan soo dhigannay rafcadii waxaan soo sheegnay rafcadu calaamado fara badan in ay leedahay calaamado fara badan inay rafcadu leedahay waan soo dhiganay calaamada koowaad maxay ahayd addamma calaamada labaad alwaaw calaamada saddexaad alif calaamada afaraad annuun calaamada shanaad tan lixaad ma jirto oo afar xaba keliya soo damada waxaan soo sheegnay dhowr boos in ay gasho booska koowaad maxaa weeye isimka mufradka markii la godayo maxaa lagu godayaa wa calaamatu rafcihi damah baa dhahaysa ama ha u muuqato ama ha u qarsoonaato isimka maqsuurka iyo manquuskiiyo mudaafkii soo maa isim mufrada waan soo sheegnay jamcutasiirkana way gashaa soo maahan waxaan soo sheegnay jamcutasiirka inta siyaabadu ku yimaado in xarakada keliya isbadasho xarakada iyo nuqsaan xarakada iyo ziyaado ziyaado keliya nuqsaan keliya iyo xaraka iyo ziyaado iyo nuqsaanoo hee wada socda soo maa ficil jamcaana saalina waa lamid mid asna saddex meelood buu ka yimaadaa xagga macnaha wax muuqaala oo dhadignama sheegaya ma jira macnaha ayaa muxuu noqonayaa dhadiga soo maa magaciiskaas ataniiu bilmacnaa labo taaniis lafdiga dhadigkaa ataaniiu bitaa caaisha lafdigii tacdii dhadigaa ku jirta dee iyo mid alif wata maxaa loo yaqaana ka ataaniiu bilali ayaa la yidhaahaa icraabtoodan soo dhigan waxaan maranaa godka afaraad oo damadu ay gasho soomaa waxaan godka afaraad waxa weeye alficlu lmudaaric aladii lam yattasil biaakhirihi shay waa ficilka mudaarica ah oo wax gadaal ka raacay aysan jirin waa ficilka mudaarica ah oo wax gadaal ka raacay waxyaabaha loo diidaya maxaa weye waladii yatasilu biaakhiri alficli khamsatu ashyaa shan waxyaabood baa ficilka gadaashiisa ku dhegaba sida ficilka mudaarica gadaashiisa shan waxyaabood baa raaca kow nuunu tawkiid taktubanna baa dhahaysa labo nuunu niswa yurdicna wlwaalidaatu hee yurdicna nayn alif laba qof tilmaamaya aye yaquumaani yaa lmu'anaati lmukhaaaba ya hee hal gabaroo lala hadlaya sheegaysa taquumiina jamaaa waa rag badan sheegaysa yaquumuuna soomaa shantaas ficilka hadda aan rabno shantaasba waa inaysan gadaal ka raacin warkaa ma ku dhacay hmm. ficilka aan rabno godaal inaan saarno shantaa waan ka ilaalinaynaa inay raacdo warkaa waa ku dhac soomaan alficil alladii lam yattasil biaakhirihi waa shantee nuunu tawkiid nuunu niswa alif itnain yaau lmu'anasati almukhaaaba iyo waawol shantaas waa laga ilaalinayaa markii arno inaan ku godno dammo godaal markaan saarayno marka maxaa soo baxaya ficil hee fa haada alficilu ficilka almudaarica ah alladii kaasoo lam yattasil biaakhirihi shay aan gadaahiisa eshe shantaas aan hore ku aysan raacin yanqasimu ilaa arbacati aqsaam afar xabo midkood weeye ficilka mudaarica ah oo shantaa aan soo sheegnay aysan gadaasha ka raacayn oo dammada la saarayo waa afar xabo weeyaan kow saxiixul aakhir mid gadaashiisu caafimaad qabto dabeel baa jirta dabeeshaa tuuraysa baaladan so inaan iska xirna wey idinka soo dheeraya marka labaiyo iyo konton iyo lix imaada taahuruma fiicna aslan waaya waxaan idhi fahada alficil almudaaric aladii lam yatasil biaakhirihi shay yanqasimu ilaa arbacati aqsaam waa ficilka shantaas aysan gadaashiisa ka raacayn afartaa oo godaalka lagu godaya intay u qaybsamayaan afar qaybood saxiixu laakhir mid gadaashiisu caafimaad qabto maxaa laga wadaa tusaale yaktubu kaasoo kale marka waa ficilun mudaaricun marfuuc wacalaamatu rafcihi dammatun daahiratun fiah inta kale waa isaga mid ficilun mudaaricun marfuucun wa calaamatu rafci intaa muujada waa isaga mid maxay kala duwan yihiin kaa saxiixulakhirka waxaa dhahaysaa yurfacu waxaa lagu godaa bidammatin daahiratin fii aakhirih kordhig godaal muuqdaa fuulaya yaktubu yaclamu yadhabu yarkabu yaqra'u yaftaxu haye ku darso yashrabu yakulu yafcalu yanaamu godaalkasama muuqdo mudaasa ku wada hayaa udaasaan ku wadagodaya kaa maxaa loo yaqaanaa saxiixul aakhir markii aa rabto inaad damo saatiba ka soo muuqanaysaa wacalaamatu rafcihi dammatun daahiratun muctalun bilif mida lyhaas alif mida ugu dambayso oo tusaale keen yakhshaa yascaa yalqaa soo alif uma dambayso ficilkaasna yurfacu waxaa lagu godaa bidammatin dammo muqadaratin lagu qarinayo calaa aakhirihi meesha hee ugu dambaysa manaca min duhuuriha tacadur baa ku daraysa waxaa diidaya inay soo muuqato adag inay meel alif joogtama godi kara soomaa haye mid waxaa jira muctalun bilwow oo ugu dambayso kaasna waxaa weeye yaqzuu yarjuu yanmuu yasfuu maxaa ugu dambeeya waaw kaasoo kalena markii aa rabto inaad godo maxaa dhahaysaa yurfacu waxaa lagu godaa bidammatin muqadaratin calaa aakhirihi dammahee gadaal lagu qariyey manaca min duhuuriha maxaa dhahaysaa aad iqal culays baa keenaya yanmowu lama dhihi kara dee miyaan la dhihi karaa yaa maya lama dhihi karo wey waxaa jira mid eh, muctallun bilyaa mid ya ugu dambayso kaasna yaqdii yamshi haye ku dar yakeen adugu haye yarwi haye aamusin adugu keen cid kale ka sugin inaa keento haye yarmi sax haye yadri soo wad soo wad haye yaj yajrii haye yamshi haye yaqdii haye wakaakayada ugu dambaysa maxaa loo yaqaanaa muctalun maxaa loo yaqaan muctalun bilyaa wayurfac waxaana lagu godayaa bidammatin muqadaratin calaa aakhirihi damo ku qarsoon ah manaca min duuriha aiqal waaya intee u qaybna ficilka damada lagu godo marka ficilka damada lagu godayaa intee weeye waa afar mid saxiixa mid alif ugu dambayso mid ya ugu dambayso iyo mid waawi midka saxiixa waa dammatun daahiratun fii aakhirih midka alifta ugu dambaysa dammatun muqadaratun calaa aakhirihi manaca min duhuuriha atacadur midka wowda ugu dambayso dammatun muqadaratun calaa aakhirihi manaca min duhuuriha athiqal midka yaada ugu dambayso dammatun muqadaratun calaa aakhirihi manaca min duhuuriha tusaale inuu noo keenaya balfiili yidhi yadhabu caliyun hadda yadhabu waa saxiixul gadaashiisa nuunu tukid maracsan tahay alifneen maracsan tahay waawljamaacana nuunu niswana yaalmukhaadabana intaba haddaysan raacsanayn soo ficilka arabni maahan markaas afartii midkoodu weyn saxiixulaakhir muctulaakhir muctal biaaiix waxaa la dhahaa haddii ficilkuusan alif ugu dambayn owa ugu dambayn oo ya ugu dambayn waa saxiix hadda yadhabu alif ma ugu dambaysaa wowna yana maxaa weeye yadhabu marka waa ficilun saxiixul aakhir weye warkaa warkaa ku dhacay soomaan sa u ciraabaysaa markaa ficilun ilaa akhri ilaa akhri ficilun mudaaricun marfuucun wa calaamatu rafcihi dammatun daahiratun warkaa calaa ama fii kaadintudha calaa aakhiri ama fii aakhira isku liannahu saxiixul okaa caliyunna waa kii faacilkii weyaano faacilun marfuucun wa calaamatu rafcihi u kaadi ism mufrada maah maxaa lagu godaa wakaa shanaan soo dhigan wcalaamatu rafcihi dammatun ظaahiratun fii aakhirih lannahu smun yarmii muxamadun muxamed wuu tuurayaa waxbuu tuurayaa un maxaan leedaha markaa yarmii horta yarmii yaau lmukhaaطaba iyo nuunu niswa iyo nuunu tawkiid iyo jawaabuljamaaca ma ku dambaysaa maya uguma dambayso miya ugu dambaysaa intaa haddaysan ugu dambayn haye maxaan leenaha markaa soo ficilun lam yatasil biaakhirihi shayun soo waxba gadaal kama raacin yadaasi asalkii ficilka ka mid tahay soo maa waxaan mar haddii intaa noo noqday ama waa saxiixu laakhir ama muctalun bilif ama muctalun bilyaa ama muctalun bilwaw keeya maxaa ugu dambaysa muctalun bilyaa weeye see loo ciraabi jiray yarmi ficilun mudaaricun marfuuc wa calaamatu rafcihi damma waay baa u timacantarkay damma yeele shantii midna uguma dambaysa soo maahan sidaa daradeed lagu godayaa damadii meeda marka muqadaratun weeye calaa manaca min duhuuriha aiqal yarmiyu lama dhihi karo wadnaha kusoo go'ayade lama dhihi karo sidaa dareed waa in iqal culeys darteed baa laysaga daayey waana tiraahdaa muxamedun maxaa dhahaysaa wa calaamatu rafcihi damatun daahiratun fii aakhirihi liannahu Ah, mamedmufradmaa maxaa lagu gadaa damma yakhshaa arajulu ninku wuu cabsanayaa haye yakhshaa ficlun mudaaricun marfuuc isku xir isku xir isku xir ficlun mudaaricun marfuuc wacalaamatu rafcihi dammatun muqadaratun calaa aakhirihi manaca min duhuurihaa atacadur sababtu maxaa weeye muctalun hee maku daray waa muctalun bilhee bilif waa muctalun bilif waaya arajulu waa ciddii baqaysay faacilun marfuuc wa calaamatu rafcihi dammatun daahiratun fii aakhirihi liannahu waka ciraabta waxa meel bog kasta dhowr ciraabad baa ku yaala waxaa loo socelina waxa weeyaan inaa akhriyada loo socelin qabatida oo xifdidid haye yaqzu hadda yaqzu waa muctalun bil waaw sidaa daraadeed godaalkii la saarahee miyuu ka soo muuqanaya maya kama soo muuqanayo godaalku kama soo muuqanayo kordhigaa ka soo muuqanaya maxaa le ficilun mudaaricun marfuuc haye wa calaamatu rafcihi dammatun muqadaratun fii aakhirihi manaca min duhuuriha ahiqaalu maxaa yeele wowbaa ugu dambaysa waa muctalun bilwaawey aljeysh waa duulaya faacilun marfuuc wa calaamatu rafcihi dammatun daahiratun liannahu baarak allahu fiikum su-aalaha waxay soo acrib hadihi اljumla soo ciraab jaءat اlmuslimaatu yakhruju muxammadun naama alsadu sumeen caabi kartaan yaa xadara alghilmaani hilmaan waa caruur fara badan waa jamcu taksiir yadcuu khaalidun yakhshaa zaydun ya'tii alfataa hadda yatii alfataa in la ciraabaa la rabaa hadda hadda yatii horta yatii safici mudaarac maa nuunismyaa ugu dambaysa maya iyo xooji nuunisma ma ugu dambaysaa nuunu tawkiidna aliflitnaynna waawuljamaacana ya gabar sheegaysana intaasiisan ugu dambayn ficilka aaribnayo damada aan saar lahayn ma yahay mise waa yahay soomaa ficilka damada noo saarma waa afar xabaa saxiixuulaakhir muctalun bilalif muctalun bilyaa muctalun bilwaw soo maahan hadda maxaa u dambeeya kan ya magacii marka muctalun bilyaa muctalun bilyaa see loo ciraabayaa meesha kuu qornay maxaan dhahaynaa yati yati waxay la mid tahay yarmii bay la mid tahay see u ciraabaysaa yati ficilun mudaaricun marfuuc wa calaamatu rafcihi damma ma muuqataa maya waa muqadara xagay ku qarsoontaha calaa manaca min duhuuriha ahiqal maxaa yeelay waa bil yaa kasoo fiirso horay alfata waa qofkii imaanayay waa haye faacilun marfuucun wa calaamatu rafcihi damma muyay muuqataa dammadii maya meeday muqadaratun waxaa lagu qariyey calaa aakhirihi gadaashiisaa lagu qariyey manaca waxaa diiday min duhuurihaa liannahu ismun waa yahay ism mufrad hee yuu ka sii yahay liannahu ismun mufradun لأنه اسم مفرد مقصور الاسم المقصور ثمان ديانات xarakada ma kasoo muuqataa waa qorsoontaa haddiiaysan kaa lumin baashu haddaa soo dhigata daraato waa dhigata yeesan kaa lumin marka alfataha ism maqsuur hadday tahay waan la goday godaalkan ka soo waa maya waxaas hodhigato sideedaba waxaa ceeba inay kuu soo laabtaan meel ku soox casharka haddaadan muraajacayn khatar bay ku suganta wakaasaas loo soo cihaab insha alla mawaadic meelaha wowdu gasho wowda xaggee la gashaa markii meel la godaya waxaa dhici karta meelahaas in wow lagu godo waa meelhee waa laba meelood jamcu mudakaru saalim baa ugu horeeya waa jamcii ragga sheegayay ee saalimkaaga nabadgalay in la jajabiyo ka nabadgala maxaa la yidhahdaa waa kan huwa maa dalla waa wixii ku tusiya calaa akara min inayn laba wax ka badan buu ku sheegaya bisiyaadati in lagu daro waawin wanuunin in lagu daro aw amasehee yaain wanuunin xagee lagu daraya calaa mufradihi mufradkiisi suu jamacuna waa maxaa lagu darayaa waawiya nuun ama yayo nuun saalixun litajriid markaana hadii mufradkii lagu soo celinayo isagoo aan lasdhiin baa caadi looga saari karaa mufradka kusoo laabanaysa sidii jamcu tagsiirka xaarakood odhan isbedeli ee kan markii jamac laga dhigay oo mufrad lagu soo celinayo maxaa laga saarayaa wowdii iyo nuuntii ama yadii iyo nuuntii waaya jamcudurka laba meelood buu ka yimaadaa tusaalaha bal fiiri jaaa muxamedun waa mufrad baan kadibna muxamed maxaan ku darnay wowye nuun taas maxay noqotay muxamaduuna jaaa almuxamaduuna muxamedihii faraha badnaa baa yimaaday warkaa waa ku dhacay soomaa waaya muminun bay ahayd maxaad haysaa muminuuna muslimun muslimuuna muxsinuun muxsinuun attaa'ibuuna alcaabiduuna alxaamiduuna asaa'ixuuna alraakicuuna asaajiduuna alaamiruuna bilmacruufi wannaahuuna can ilmunkar waalxaafiduuna waxaas wooda ku heshisa maxaa waaye waa jamcu lmudaker taa'ibun bay ahayd markaasa wooyinuun lagu daray attaa'ibuuna alxaamidu bay ahayd wawiinuunbaa lagu daray alxaamiduuna asaaixu bay ahayd wawiinuunbaa lagu daray asaa'ixuuna soma jeedid warkabaa ku dhacay soomaan saase waxay ku noqonaysaa jamculmudakara saalim lab baana iskala dumar iskama laha muslimatun ka dhig ma jirto muslimatun muslimaatun bay noqonaysaajamcsaalim bay noqonaysaa jamcul mudakar mudakar maxaa weeye labbaa iskala markanasa fahamta yaأtii jamcu mudakr min amrayni laba midkood buu ka yimaadaa wahumaa waxa wey labada midkood uu ka imaanayo aljaamid waa isimka caadiga iyo asifatu tilmaamtii isimka caadiga markii uu ka imaanayana sharuud buu leeyahay kow an yakuuna calaman magac gaar loo leeyahay waa inuu yaha horta magac gaar loo leeyahay hee calam waxala magac gaarka loo leeyahay muxamed waa magac gaara wiil baa leeyahay soomaan yah oka muxamedun waa inay magac gaar loo leeyahay labo an yakuuna mudakaran lab waa inuu yahay lab saddex an yakuuna khaaliyan min taa'i taaniif dhadig yani taau taaniif waa inuu samado waxaa dhici karta magacyaha rag inay taau taaniif wataan soma sida hee dalxasoo magarag maahan maaa ku jirta kaasoo kale jamsa lagama dhigi karo maxaa yeele baa ku jirta warka ku dhacay soo aye an yakuuna khaaliya min atarkiib tarkiib waa inuusan ahayn tarkiibka la sheegaya waxaa weeye laba magac markii la isku daray hal magac la isaga dhigayo aan la kala saari karin waa fahamtay soo maahan laakiinse laba magacoo la isku darayoo la kala saari karo asagoo muusan ka hadlin tilmaamta markii mudakarusaan laga dhigayana tilmaamtu waa muslim mumin kuwaasa tilmaana markii laga dhigayana ayagana shuruudan bee leedahay kow an yakuuna mudakar lab waa inuu yahay tilmaamtu waa ina lab sheegaysaa labo an yakuuna caaqilan tilmaamtu waa ina wax caqlila sheegaysaa faras haddaed tilmaamayso mudakar ma laga dhigi karaa maya an yakuuna khaaliyan min taai taaniid bid tilmaantaasi waa inay tahay taataniid mid hee kamaran mid kamaran waa muslimun waa inay tahay anlaa yakuuna min baabi afcala faclaa labada miisaanoo afcala iyo faaclaa waa inay tilmaamtu aysan ahayn sida axmar haddii axmar soo afcal la mid jamcu musaga ma noqon karto marka miisaanka waa inaysan korin anlaa yakuuna min baabi faclaana faclaana faclaa miisaankaasna waa inaysan korin waa miisaano waxa weeye iska carabiga ku jira calaa yakuuna fii maa yastawi fiihi arijaal wanisaa kelmad rag iyo dumarkuna u siman yihiinna waa inaysan ahayn sida jariix oo kale jariix rajulun jariix nin dhaawaca imra'atun jariix islaan dhaawaca jariixatun la waa u yihiin jariix baa la dhahaya huwa sabuur hiya sabuur sabuuratun ma jirto sabuuratun ma jirto marka sooma rag iyo dumarkuba kaasoo kalena lagama dhigi karo tusaale azayduuna zayduna waa markaa magac gaar loo leeyahay wowyanuun baa lagu daray see loo ciraabaya jaa waa ficlu maadin haye haye sida mabniyun calal laa maxalla lahu azayduuna faacilun wa calaamatu rafcihi wakaa meeshii hore maxay ahayd wacalaamatu rafcihi damma soo ma ahayn waa laga gudba damma hadda calaamad labaadbaa baranaysa wax lagu godo maxaa weeye waaw waa calaamatu rafcihi alwaaw waawbaa calaamad u ah godaal yay bedel ka tahay niyaabatan can idamma godaalkay bedel ka tahay sababtawayba uu goday waaw liannahu jamcul mudakar asaalim wey waa hee wanuunu nuuntaas ayduunsonuu dambayso nuuntaasina ciwadun waxay bedel ka tahay cani tanwiini tanwiintii ku jirtay filismi lmufrad muxamadun maxaa ku jira muxamadun weyt yaa akhi muxamedun maxaa ku jira muxameduntanwiinslogodaala soomaan markii muxameduuna la tanwiin ma joogta soomaan yaa bedel u ah nuunta nuunta muxamaduuna ah baa maxay u tahay bedelow ah warkaama ku dhacay haye booska labaadoo lagu godowado waa booskee alasmaa wahiya abuuka akhuuka xamuuka fuuka abuuka aabbaha weeye akhuukana waa hee xamuukana waa sodogseedima waa sodog gabadhaa qabtay aabbaheed fuuka afkaaga miinti waa laga jee famunti wey macnaheedu duu maalin qof xoole iska leh marka maalin waad ka bedeli kartaa duu maalin qof mid xoolo u saaxiiba duu cilmin mid cilmi u saaxiiba duu sharafin mid sharaf u saaxiiba suma jedid nimankii maxay yidhaahdeen qaaruun la yaabay oo la tacajubay oo la amakaagay maxay yidhaahdeen innahu laduu xadin cadiim yaa layta mila maa uutiya qaaruun inahu laduu xadin caiim ladaiska uu xadin macnaheed waxaa weeye mid hee dheefu saaxiiba duu maalin bay la mid taha duudaasi waa asmaa oo hamsa meeshaad ku aragto waa inaa hee aqoonsataa inay tahay asmaa baaraka allaahu fiik wakaa shaxdaasuu kuu asmaa oo shuruud bay leeyihiin shardiga koowaad waxa weeye isimka carabtinimo asmaa khamsa kuu noqdaay an yakuuna mufradan waa inuu mufrad yahay aabun waa inuu yahay aabawaani hadduu laba aabba noqday asmaa khamsa lagama dhigi karo ummahaad hadday noqotay asmaa khamsa lagama dhigi karo umma bay ku jirtay akhun baa ka wadaa ikhwatun hadday tahay laga dhigi karaa maya mufrad waa inuu yahay mufradan mukabaran an yakuuna mukabaran waa inuu weyn yahay ubayun aabbayarow ubaynu khalafsa ma jirin ubay ukhayun walaalyarow walaalyar yani ukhay waa inaan la yaryareene ahun iyo abun la yidhaahdaa waa in la weyneeya waa fahamta soo maahan an yakuuna mudaaf waa in la tiiriya abun keliya lama baahno in cid u tiirisaa abuu muxamed abuuhaa abuuka abulmucalimi abuukada eh, eh, ayuaa soo socotaa ku darsmactaa hadda laga reebaya abi allaa yudaafa waa inaan loo tiirin ilaa yaai lmutakalim maxaa ka baxay abi soma bixin marka abi aswaan khamsa ma aha ah, maxay tahay abi maxay tahay magaceed abi baarak allahu fiik almudaaf alismu lmudaaf ilaa yaail waxaa soo dhigato war cashar xabaddaa soo dhigato meel weena masaxa kaga qorta sidee kaga qoraysaa ku celceli cashar tee waa in isimkii la tiiriyo waana inaan loo tiirin oo laga ilaaliyaa yaa almutakalim haddii almutakalim loo tiiriyo asmaa khamsa maaha waa soo dhigan allaa yadkhula calayhi yaau nasab yaada afisyaha waa inaysan gelin ashaaficiy yaada ku jirta yaau nasab baa la dhahay idinka inuu shaaficiye yahay bay tilmaamaysaa ana shaaficiyun anuu shaaficiyaan ahay madhabka shaaficiyadaan ahay madhabka shaaficiyada in la barto waa muhiim fiqigeena inaad barataan waa muhiim waa fahamtay soo maaha yaa ilaa hadda xadiiska baranaysid oodan fiqigaan baran xadiiska yaa ujeedi baadan fiqiga ka soo saari karin waa fahamtay soomaan kelmad kastaoo fiqigiyo kitaabteena ku taalla aayad iyo xadiis baa sal u ah waa inaad fahamtaa maxaa sal u ah aayad iyo xadiis sidaa daraaddeed fiqiga baro oo u soo jeenso oo waxaan naxwadan dhiganaa waa wasiilo wasiilo wasiilo mataqaana waa buundo waa in buundo loo sii dhaafayo diintii fahamkeedii fiqhigana waa buundo loo sii marayo qur iyo xadiiska fahamkoodii raggii hore salafkaa ah, ragna xadiiska si fiican u yaqaanee ragna fiqiga si fiican u yaqaanay imaamu shaafici labadaba wuu yaqaanay xadiiska iyo fiqiga marka markii xadiiska loo sheego ukaadiya buu dhahayaa fiqi buu ka bixsanaya hadha waa ladhahay war sheekh hayaa keenta fiqiga xadiiskaa shalay ii sheegaysaa ka saarta waa fahamta soomaa marka fiqiga in la bartaa waa muhim xaraqadan kitaabka fiqi baa la akhriya xadaramiye la yidhaha eeg fiqigu safiinatu salaa iyo safiinatu najaa iyo muqadamatu xadramiya iyo abi shujaaca iyo zubadka iyo anwaarulmasaalik iyo minhaajka waa intee xabo toddoba xabo weeye toddobada xabo si fiican u akhriso hadda muqadamatu xadramiya maraynaa kitaabkaas laba habeen baa la akhriyaa jimcada iyo sabtiga labada habeen soo gelaya ka faa'iidaysa waqti waa haysaa haddaa jaamacad dhiganaysa jaamacaddu fasax weeye haddee iskuuleta iskuul lama dhigo wakhtiga haddaa bareefada dhiganaysa bareefad ma jiro wax jiraa ma jiraan waxbaa jira waxbaa ma jiraan ka faa'iidaysa marka baaraka allahu fiikum nambarka shantaa ugu horeeya yaa wadaaga dhammaan shantuba asmaakhamsahoo dhan baa wadaaga shantaa xabo alaa an yakuuna khaaliyan min almiim waa inaysan miim wadan yaa iskale kaas fuuka iskale famun waa inuusan ahayn waa in miimtaa ka jartaa warkaa waa ku dhacay soomaahan eh, tan ku xigta an yakuuna bimacnaa saaxib iyo macna saaxib waa inay tahay iyo an yudaafa ila ismi jinsin magacaan magac la wadaago waa inaa u tiilisaa labadaasna waxaa iska leh duu maalin kelmadda marka markay asmaakhamsa noqonayso saaxib waa inay macnaha wadataa duu maalin ay saaxibu maalin duu cilmin ay saaxibu cilmin duu sharafin ay saaxibu sharaf haddaysan macnaha wadan maasumsa tusaalahan fiiha marka jaa abuuka see loo ciraabayaa maalin walba xabad ciraabaa baranaysa war hoo iska qabo intusan kugu badan haye jaa waa ficlu maadin akhri akhri mabniyun laa maxalla lahu wakaa abuukaa yimi faacilun marfuucun wa calaamatu rafcihi alwaaw niyaabatan way waaw u goda liannahu min alasmaa'i alhamsa waa isim asmaa khamsaha ka mid a leeda see weye abu waa la tiiriye waa mudaaf yaa loo tiiriye adigoo kaafkiiya soomacan u abtiri kaafka walkaafu inta sida loo kala akhrinayaa loo kala horeeyaa walkaafu الجواب ضمير متصل مبني على الفتح في محل jari mudaaf wax kasta oo la tiiriyaa way hoos dhigan yihiin meesha hadda abuuka soomaaan haddaan dhaho abuuki maxaa dhahaysaa walkaafu haye damiirun muttasilun xarakadu wata sheeg abuuki mabniyun calal kasraha fii maxalli jeer wakaa haddaan dhaho abuuhaa maxaa dhahaysaa walkaaf dhihi maysa maxaa dhahaysaa wal damiirun muttasilun mabniyun maxay wadataa haado haahaa la kordhiga ayf lagu reeba maxay wadataa sukuun soo maahan mabniyun cala asukuuni fii maxalli hadday tahay abuuhu hu maxaan dhahaynaa walhaau damiirun muttasilun mabniyun maxay wataa huudu soo godaal maahan mabniyun cala dam fii maxalli jar maxaa isbedelaya hadba xarakada markay wadato mabniyun calaa hebel kadibna fii maxalli jar halkaas waxaan ku dhaafnay mawduucii labadii godow wowda gelaysay shay labada godow wowda lagu godo alasmaa alhamsa iyo jamcu lmudakar markii god lagu yidhaahdo maxaa madamaa la soo ordaysaa wow baa imaanaysa meeshii mawadicu alif meesha alifta lagu godo waa hal asug lilalifi mawdicun waaxid wahuwa almuhanna muhannaha waxaa lagu godaahee alif shuruud buu leeyahay muhannuhu kow an yakuuna mufradan shaygaa rabta inaa muhanna ka dhigto marka hore inu mufrad yahay xabad waa inuu yahay wax awalkii hore jamac sheegaya lagama dhigi kara dee labo an yakuuna mucraban waa inuu yahay mid i'raabayo saddex yakuuna munakaran waa inuu nakiro yahay afar an yakuuna muwaafiqan fi lafdi labadan erayo arabta inaad musanaha ka wada dhigto waa inay isku lafdi yihiin hadday yihiin rijlun iyo yadun ma musana ka wada dhigi kartaa eh, gacan iyo lug musana ka wada dhig lagama dhigi karo waa kale erayo soo maahan waa inay isku eray yihiin caynun iyo caynun yadun iyo yadun yadaani rijlun iyo rijlun rijlaani abaabismidiihiinadex an an yakuuna muwaafaqan filmacnaa xagga macnaha inay ka siman yihiin waxaa dhici karta laba shayo isku irayaa inayn isku macno ahayn tan magaceed caynun isha biyahana magaceed caynun soo iskula erayo maahan isku macnaa ayagana laba muano lagama dhigi karo isku macno maaha caynaani oo maxaan ka wadaa tan iyo too ma jirto waxaan leenahay waxa isku macnaha waa inay yihiin nambarka ku xiga an yakuuna mumaailan kuwa horuu sheegaya waa inay isku mid yihiin labada hor la macnaya allaa yuqni canhu waaxidun duuna hayri markaa muana rabto labadu shay muanaha ka dhigay mid ka mida ah hadduu labaxba sheegayo muana u baahan tahay waa in marka labaduba mid kasta hal sheegaa si aa musana oga dhigto anlaa yakuuna kullan walaa bacdan kelmadda kullan iyo bacdan waa inaysan ahayn ilan kullan kulli bay sheegaysaa bacdanna wax laba ka badan bay sheegaysaa marka musannahee lagama dhigi karo tusaalaha bal fiiri jaaa muxamadaani jaaa almuxamed al raaciya xaggaas jaaa almuxamadaani labadii muxamed baa yimaaday maxaa dhahaysaa jaaa waa ficlu maadin mabniyu cala alfatxi laa maxalla lahu wakha war ila ahri war haddaa aamusan tahay ila arin kari ila ahri haye almuxamadaan maxaa dhahaysaa faacilun marfuuc kow horta tartiib baasha faacilun kow wa calaamatu rafcihiina alaalif calaamaddu ku gudan yahay waa alif aliftu yay bedel ka tahay niyaabatan can damma dammay bedel ka tahay oo waa alifta ugu goday liannahu muana maxaa laba qof buu sheegayaa warkaama ku dhacay wanuunu ciwadun can tanwiini wataan soo micnaynay muanihiina wakaa mawaadic nuun maanta rafcada waa isdhaafinaynaa mawaadicu nuuna isna maxaan leenaha intee meelood nuun lagu godaa linuuni mawdicun waaxid hal boos wayaasna waa booskee wahuwa alafcaal alhamsa waa shan ficil oo gaara see ku garanaysaa anta ficil waa kuwan waa kullu ficilin waa ficil kasta oo mudaaricin mudaarica oo budi-a ah lagu bilaabo bilya iyo wata taktubu ama ya baa ya ama ta baa lagu bilaabaya soo kow maahan watasala biaakhirihi gadaalna waxaa ka raacaya alifulinayn alif laba qof sheegaya awaaw uljamaaca ama wow rag badan sheegaysa ama yaau lmu'anasati waka wladii yatasil biaakhiri somaan soo sheegayn muxuu ka soo qaata ain waawljamaac yaalmaana saddexdaasi hadday ficilkii raacaan ficilkaas magaciis alafcaal alhamsa wakaa alafcaal alhamsa waa ficil kasta oo lagu bilaabay intaa maxaad haysaa marka waa kuwan asagoo miisaanadiisa lagu siiye yafcalaani tafcalaani yafcaluuna tafcaluuna tafcaliina shantaa xaba weye afcaalhada ardi intaas weye intaa marka waa miisaano ficil kasta keen taktubu keen yaktubaani la raac taktubaani yaktubuuna taktubuuna yadhabu keen yadhabaani maxaa loo aamusan yahay soo bilow yadhabaani tadhabaani yadhabuuna tadhabuuna tadhabiina miisaankaa saaraysa yashrabu yashrabaani tashrabaani yashrabuuna tashrabuuna tashrabiina leenka raac sheekh afcaal khamsuu noqonayaa markaa ficilku warkaa waa ku dhacay soomaan waaya yafcalaani waxay sheegaysaa laba qof oo maqan tafcalaani laba qofoo kula jooga yafcaluuna rag maqan tafcaluuna wixii iyo ah waa cid maqan wixii ta'ana waa yafcalaani waa laba maqan haye tafcalaani waa laba jooga yafcaluuna waa rag maqan tafcaluunana rag jooga tafcalina waa hal gabaruy hortaagan yaa faatima maadaa tafcaliina maxaa akhrinaysaare faadimoy yaa faatima maadaa taqra'iina inaan gabar alle hadlayso weeye maadaa taktubiina maadaa tafcaliina mataa tanaamiina mataa taqra'iina alqur'ka haddaad laba wiil la hadlaysid maadaa tafcalaani labadiina maxaa samaynaysaan maadaa taqra'aani maxaa akhrinaysaan maadaa tashrabaani soma jeedid may socotaa haddaad laba qof ka sheekaynaysid humaa haye humaa yaktubaani humaa yashrabaani humaa yaquumaani yadhabu humaa yadhabaani hadday joogaane antumaa keenso antumaa taquumaani antumaa tadhabaan antumaa taka waa fahamta soo haye see loo ciraabayaa yaktubuuna darsa iyo la midtaa yaktubuuna yaa la mid tahay war yaa la mid tahay yaf hay xagga dambe cod kama hayo nagna eber waxba kama hayo maxayna ku dhacay soo sidaayo codka maxaa leedahay yaktubuuna icraabta siida ficilun mudaaricun marfuucun wa calaamatu rafcihi oo kaadi bareega u qabo halkaa markaa marayno kii hore damaan dhehayni maxaa yeele muxuu ahaa ama saxiixulaakhir ama muctanun bilo ama milya ama bilo sooma ahayn kan laakiin maxaan leenaha waa calaamatu rafcihi calaamadda uu ku godan yahay waxaa weeye hubuutu nuun nuun joogta nuunti meewa yaktubuuna sooma joogto nuuntaas uu ku godan yahay nuunta hadday joogto macnaheed waxa wey meeshu waa godantahay hadday maqan tahayna ma godna wey macnuhu warkaa ku dhacay soomaan yaktubuuna intaa markaa maqasho afcaalu khamse haddaa maqasho waa isku filan isku filan sharaab la soomaliya maqla jirin altunsaha isku filan soomaliya maxaa laba isku filan sonkortiisuu wataa sonkorkaaga ma baahna afcaalu khamsa waa ficil ficilku faacil ma rabo afcaalulkhamsa faacil inaa u keenti kaama rabo asagaa wata afcaalwix marba haddaa hubsatay inuu afcaalulkhamsa yahay faacilkiisa wuu wataa hadduu yaktubuuna yahay wowdaasaa faacil u ah hadduu yahayna aliftaasaa faacil u ah yahay taktubiina maxaa faacil u ah yada yahay yaktubuna wowda hadba meeshaa waxa yaal ayaa muxuu u yahay faacil hadda bal fiiri maxaan haysaa walwaaw wawduna damiirun waa damiir yay damiir ka tahay muttasilun weeye haye mabniyun xarakadee wadata hadda cala sukuuni bay wadata boskee taallaa idan waa faacil baan idhiye faacilkuna sooma godnaa faacilkuna sooma godnaa fii maxalli rafci faacil hadday ahaan lahayd ka waran yadrusaani aalibaani labadii arday yadrusaani waxbay baranayaan baadibaan agga inaga dhig yadrusaani maxaa dhahaysaa ra xagga ficilun mudaaricun marfuucun wa calaamatu rafcihi madama hee hoos fiidi haddaanafsu qabatay maxaa dhahaysa calaamatu rafcihi yadrusaani safcaal khamsa maahan maxaa lagu godayaa wa calaamatu rafcihi hubuutu nuun sababta liannahu min alafcaali alkhamsa kadibna meesha walwo soo maha kani yadrusaani maxaa taal alif maxaan haysaa walaalifu waabtiri laynka raac damiirun weeye muttasilun ah mabniyun cala asukuuni fii maxalli rafci faacil addarsa waxay akhrinayeen mafcuulun bihi mansuubu calaamatu nasbihi fatxatun daahiratun fii aakhirihi waay su'aalahaas si fiican u soo ciraab bidhi waa idin weydiinaya haddii alla idmo hadduu alla idmahee beri waa idin weydiinayaa weeyaan beri insha alla waxaa rabnay nasbada oo dhan inaan dhammayno soo diyaargarooba waa fahamteen soo waxaan soo dhiganay isim kasta oo la godo oo meel aad ku aragto waxa lagu godaa soo dhiganna sideedii isim oo daahirka ahaa haddaan buufusinayn haye isim mufradka maxaa lagu godaa goobsi damma jamcu tasiirka maxaa lagu godaa damma jamcu nasaari maxaa lagu godaa damma intaasoo dama maahan maxaa u raacaya ficil mudaaraca u raacay soo maahan alladii lam yattasil biaakhirihi shay waaya maxaa lagu godaa muanaha haddaan soo dhiga alif jamcu mudakar saali maxaa lagu godaa waaw asmaa alhamsi maxaa lagu godaa waaw baarak allahu fiik maxaa noo haray alafcaal hamsa nuun ayaa lagu gudaa shay kastoo maanta la gudo oo wuu gudan yahay lagu yidhaahdo wixii lagu gudayey baa lagu sheegay de iska qabade xaggaaga baashu taalahadeere iska xifdiyo iska adkee inteeda kale kasoo baxday aanu ahriye wixii aan awoodaan ku ahriye dadaalkaan ku bixin kara ku bixiyey xaggaaga maraysa inaan soo akhrido oo juhdi geliso oo bishaas waxaa la laba sac keliya akhri kitaab hal saax ah, somaan aqrin annagu soddon shan daqiiq somaan aqrin saacad ku dar ama laba saac oo muraajacaa banaan baa ka istaagaysa asagoo dhan dhinac baa kaga nasanaysa qur-aanka si fiican baa u akhrisanaysa xadiiska si fiican baa u akhrisanaysa hadda ku rafanayna ma ogti can cumarin buu iska leeyahy suu joogo waa khalad haadaa bilaahi towfiiq sala allahu calaa sayidina muxamed wcalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin